alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed waslama tasliima kaiira waxaynu ku soo jirnay kitaabkii riyaad saalixiin lilimaami nawowiyi raximah llah waxaynu joognay kitaabu aladkaar baynu joognay xadiiska kun yo afar boqolyosiddeedyoabaatandabcadaha qaarkoodna waa kun yo afar boqolyoagaaloddon wa can kacbi bni cujrata radia allahu canhu can rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalama qaal mucaqibaatun laa yakhibu qaa'iluhunna aw faaciluhun mucaqibaatun kuwa cidhbinaya oo bimacnaa salaadaha dabadooda ah laa yakhiibu ma guuldarraysanayo ama ma hoogaayo qaa'iluhunna ka yidhaahdaa aw faaciluhunna ama ka sameeya raawigii baa shakiyey ma qaa'iluhunna buu yidhi mise faaciluhunna dubura kulli salaatin maktuuba salaad kastoo farala dabadeed ya ruuxa markaa waxa weeye yidhaahdaa ma guul daraysanayo alaaan wa alaaiina tasbiixa saddex-iyo soddon tasbiixood subxaana allah yidhaahdaa wa alaaan wa alaaiina taxmiida saddex-iyo soddon goorna yacni marka alxamdu lilah yidhaahdaa taxmiida waxay waafaqaysaa watuxammiduuna waayo masderkii xamada yuxammidu taxmiidatan masderkii eh, wuxuu noqonayaa yani markaa taxmiida yuu noqonaya arbaan wa alaaiina takbiira iyo afar iyo soddon eh, takbiiro allahu akbar in la yidhaahdo marka cidda tidhaahdaa salaadaha faralkaa dabadood mucaqibaadkaas saddex iyo soddon iyo saddex iyo soddon iyo afar iyo soddonka kale ah subxaana allah alxamdu lilah iyo allahu akbar yacni ma guuldarraysanayo ama ma hoogaayo rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey mucaqibaat maxaa loo yidhi tasbiixaan iyo taxmiidahan iyo takbiiradan waxaa mucaqibaat loo yidhi dee markii salaaddii laga baxay faralka ahayd ayay cidhbinayaan maadaama dabadooda laynoo sharciyeeyey in la yidhaahdo salaadaha dabadooda marka laga baxa dabadeed dee waa cibaadadiiyo cibaadadii ku daba jirta way cidhbinayaan marka dee inay dhacayaan markaysa markaa dee salaadaha dabadooda ayaa mucaqibaat loo yidhi taasina waxay faa'iidaynaysaa markuu qofku khayr ka baxaba khayr kale haddana inuu gelayo waatuu allah yidhi faidaa idaa faraqta fansab markaad cibaado iyo taaco ka faaruqdaba cibaado kale markaysa waxaa ku daal ya min cibaada ilaa cibaada ama markaad umuurahaaga adduunyo ka soo faaruqdo ya iyo shaqadaada cibaadada ku daal waa cibaado la kaala cibaado la kaala waxaa la yidhahdaa shuraixulqaadi ayaa wuxuu soo maray qolo maalin ciida iska ciyaarays ciyaaraysa shuraixulqaadi wuxuu ka mid ahaa culammadii taabiciintu ka mid ahaa saxaabadii nebigoo joogaa qaadi laga dhigay oo cumar ka dhigay asaxaabtii nebiguna sala allahu aleyh wasalam waa joogaan marka qaadi wuxuu noqday fii zamani asaxaaba ya shurayx alqaadi wuxuu soo maray markaa dadkan iska ciyaaraya maalin ciideed war maxaad la ciyaaraysaan bay uu ku yidhi maxaad la ciyaaraysaan waxay yidhaahdeen dee firaaqaanu nahay oo markaysaa waanu ciyaaraynaa oo markaa firaaqa noqotaan ma sidan baa laydin amray buuli fa idaa faraqta fansab miyaanu ilaahay odhan markaa ka faaruqdaan yani camalkaa qabanaysaanba de yacni cibaado kale iyo aaco kale ku daala ya marka markii salaadii laga baxay waxaa lala imanayaa adkaartan baa lala imanayaa iyo dikriyadaa soo arooraa lala imanaya adkaaraha soo arooray ayaa markaa lala imanaya <clears throat> haakada min khayrin ilaa khayr yacni saas yadaa weeye saasaa mucaqibaat markaysa markaa loogu itlaaqa oo loo yidhi aayadda bacdi culammada ka mida ah waxay ku fasireen fa idaa faraqta fansab in laga tilmaamaayo markaad salaadda faralkaa ka faaruqdo yacni ducada ku daal yacnii mufasiriinta qaarkood wejigaa waa sheegeen dadka qaarkood waxaa dhacday inay u deliishadaan ducadan jamaaciga ahee marka salaada faralkaa laga baxo yacni ay markaa a'immada qaarkood ay duceeyaan qaar baa u deliishaday oo yidhi soo lagu fasira ee la yidhi fa idaa faraqta fansab markaad salaada faralka ah ka faaruqdo ducada ku daal ya laakiin wejiga noocaas ah yacni markaa tafsiirkaasi saxiix maaha tafsiirkaasi saxiix maaha muqaabilla wuxuu u yahay tafaasiirta kale culammadu ku fasireen markaad cibaado ka faaruqda waa cibaado kale ku daal iyo markaad umuurahaaga adduunyo ka soo faaruqdaba yacni cibaadada ku daal marka mutacayinu ma aha ilaaba ilaa inuu kani tafsiirkii yahay saxdaa ah. mutacayinu maaha ya rujxaanka haddii la eegana awjuhda kalea ka arjaxsan ee lagu fasiray marka aayadda taasaa ka arjaxsan bal waxay culammada qaarkood yidhahdeen sida sheekh taqiyadiin ibnu taymiya haddii macnuhu caynkaa noqon lahaa salaadda gudaheeda aakhirkeeda in lagu ducaysto waxaa ka awlaysnaan lahayd marka salaadda laga baxo in la ducaysto nebiguna si gaara wuxuu amray salaadda aakhirkeeda in lagu ducaysto waayo shardi iyo markaysa markaa jawaabba meesha taala fa idaa faragta fansab marka waxaa weeye mafhuumku wuxuu noqon lahaa markan hore ha ducaysaninee marka dambe ducaysta haddii ducaduun looga jeedo ya de maxaa laynoo sheegaynaa uma lyatakhayar min adducaa'i acjabahu ilayh markuu ruuxu atixiyaadkiiyo salliga iyo ka faaruqo muxuu samaynayaa ducada wuxuu ii cajabiye uu doono ee jeclaysto ayuu ku ducaysanaya wakhtiga ha doorto si gaara nebigu wuxuu amray qabla salaam in la ducaysto taasuu si gaara nebigu calayhi salaatu wasalaam uu amray marka dee waxaa ka awlaysnaan lahayd aakhirka salaadda in lagu ducaysto marka salaadda laga baxo in la ducaysta awlaysnaan lahayd haddii tafsiirkaasi saxiix noqon lahaa waa midda labaade hadduuba saxiix noqon lahaa tafsiirkaasi faa'iidayn maayo duca jamaaciya oo dadkao dhan loo ducaynayo dadkuna aamiin odhanayaan waayo haddii sidaa looga jeedi lahaa nebigaa samayn lahaa calayhi salaatu wasalaam hal xarafna nebiga lagama hayo hal xadiis qura oo salaad farala intuu ka baxay nebigu duceeyey duca jamaaciya dadkuna aamiin u yidhaahdeen abadan haddii sidaa looga jeedi lahaana nebigaa samayn lahaayoo amarka ilaahay waa fulin lahaa marka mar haddaanu nebigu samaynin calayhi salaatu wasalaam oo salaadaha faralka marka laga baxo duca jamaaciya dadka aanu u ducaynin dee ma noqonayso in muraadkii aayadda looga jeeday sidaas tahay ya shay laga dalbay oo nebiga la amrayna inuu ka tegay markaysa waxaan yani dee sax wuxuu la amray waa samaynayey qur'aankana waa ku camal falayey kaana khuluquhu alqur'aan kaana yata'awal alqur'aan qur'aanku ku camal falayey qur'aanka ayuu ku dhaqmayey ya marka waxa weeye dee macnaha camalkii nebiga khilaafsan in aayadda lagu fasiro ee weliba amarka ah ee camalkii nebigana khilaafsan in aayadda lagu fasira dee waxay noqonaysaa khala ya ta kale culammadii hore laga soo wariyey wejigaas laga soo wariyey ducada jamaacigaa may sheegin waxay uga jeedeen duco fardiya qofku inuu ducaysto salaada faralka marka laga baxana ducooyinka qaarkoodoo soo arooray waa jiraan sida astaqfirullah astaqfirullah astaqfirullah waana ducaa ducaa bilmaqfira allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa cibaadatik iyada lafteeda waxay daahir ku tahay bacda asalaam marka in la odhanaayo salaamta dabadeed waa u tegaynaa isla dersigay ku saabsan tahay insha allah xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa wacan sacdi bn abi waqaasin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam kaana yatacawadu dubura asalawaati bihaulaai alkalimaat sacdi bn abi waqaas waxa uu sheegay radia allahu canhu ardaah ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam in rasuulkii ilaahay kaana uu ahaa yatacawadu dubura asalawaati bi haa'ulaa'i alkalimaat wuxuu ahaan jiray mid magan gala dubura salawaati salaadaha dabadooda bi haa'ulaa'i alkalimaati kelmadahan buu magan geli jiray yacni markaa kelmadahan magangalkaa ah buu odhan jiraa loo jeedaa oo ilaahay buu magangeli jiray oo uu kelimaadkan weydiisan jiray inuu ka magangeliyo ashyaadan allaahumma innii acuudu bika min aljubni waalbukhl allaahumma ilaahayow laakiin fardi ahaan buu u ducaysanayaa muu cammimayn nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni caam ahaanna uguma ducaynayn naftiisu ugu ducaysanay damaa'irta fardiga ee ku sugani waxay caddaynayaan duca jamaaciya inaynay ahayn hadduu duca jamaaciya ku ducayn lahaana wuxuu u soo naqlin lahaa allaahumma innaa nacuudu bika nacuudu lamana odhane acuudu buu odhan jiray allaahumma ilaahayow yaa allaahu ilaahay xaqa ahaayow innii anigu acuudu bika adaan ku magan galay waxaan kaa magan galay min aljubni fulaynimada waalbukhli iyo bakhaylnimada wa acuudu bika waa ku magan galay min an uradda in lay celiyo ayaan ka magan galay ilaa ardari alcumur cimrika ugu liita ugu xun in lay cesho oo asaasaqa ah ayaan ka magan galay ardal waa ka ugu liita cimriga waa inuu qofku caruuroobo yani markaa u asaasaqo oo waxba kala garan waaya waa asaasaqay ama waxa weeye waa caruuroobay ama waa lowlabay sida markaysaga meelaha qaar laga yidhaahdo wa acuudu bika waan ku magan galay min fitnati dunya fitnada adduunye aan kaa magan gala wa acuudu bika waan ku magan galay min fitnati qabri fitnada qabriga iyo imtixaanka qabriga aan kaa magan galay inaan ku dhaco rawaahu lbukhaariyu bukhaari ayaa xadiiskan soo wariyey xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu tacwiidaadkan la iman jiray allahna magangeli jiray oo allah weydiisan jiray inuu allah ka magangeliyo ashyaadaas uu ka magangeliyo yacnii fulaynimada iyo bakhaylnimada nebiguna calayhi salaatu wasalaam ducadan ilaahay buu ku caabudayay oo ducadu waa nooc cibaado ah marka hawaab iyo ajar baana ku sugan tacliimna waa uga jeeday ummaddiisa u baraayo inay saa ku ducaystaan ilaahayna nicamka inuu u baaqi u siyaadiyana ilaahay waa weydiisanaayo marka waxaa laga qaadanaya marka salaadaha laga baxo adkaaraha la odhanaayo iyo ducooyinka la odhanaayo inay ka mid tahay allahuma inii acuudu bika min aljubni walbukhli waacuudu bika min an uradda ila ardali alcumr waacuudu bika min fitnati addunya waacuudu bika min fitnati alqabr bacdu ahlicilmi waxay yidhahdaan waxaa la odhanayaa intaan la salaamad naqsan ereyga dubur baa dee ixtimaal ku jiraa oo dubur laba macna loo isticmaalaa shayga aakhirkiisa waa loo isticmaalaa ya duburulxayawaan waa juska ugu dambeeya dee markaysa markaa xayawaankan ayaa duburtiisu marka ay tahay dubur marka isagiibay ka mid taho waa jus ka mida waa jus ka mida sidaas aawadee axaadiista ku soo aroortay culammada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa looga jeedaa aakhirka hadday ducooyin iyo wax la mida tahay aakhirka salaaddaa looga jeeda waa intaan la salamadnaqsan waxaa ka hor imanaysa axaadiista tilmaamaysa tasbiixaha iyo taxmiidaha iyo takbiiraha dubur iyagana inay ku soo aroortay sida labadii xadiis aynu soo marray iyo waxaw marka axaadiis horeynu soo marrayba culamada qaarkood baa waxay yidhaahdeen haddii waxa la odhanayo dubura salawaat hadday ducooyin tahayna qabla salaam inay tahay baa fiican hadday adkaara tahayna bacda salaam inay taha fiican maadaama labadaba ay markiisa marka waxaan yani u soo aroorto ducooyinkii dee si gaara waxaa laynoogu amray aakhirka salaada uma liyatakhayyar min adducaa'i acjabahu ilayhi maadaama wakhtigaa ducada loo fadilay wax duca ah hadday ku soo aroorto dubura asalawaat waxaa lagu xambaarayaa bay yidhaahdeen qabla asalaam intaan la salaamo naqsan ka hor oo waxa weeye waa yacni markaa salaadda inta ugu dambaysa hadday adkaaro tahayna bacda salaami inay tahay baa markaysa marka iyadana yani markaa ay noqonaysaa bay yidhahdeen calaa kulli xaal culamada qaar baa saa maray laakiin bacdu ahlicilmi nasaqa gees bay isu raaciyeen oo waxay yidhahdeen ixtimaalka dubur ha jirtee laakiin dubur salawaat adilada ku soo aroortay waxaan ku xambaaraynaa dhammaan in looga jeedo daliil ka duwaya haddaan lahaynin inay dhacayaan salaamta dabadeed marka salaadaha faralka laga baxo oo laga salaamo naqsado markaa dabadeed in la odhanayo hadday adkaar tahay iyo hadday dacawaad tahay mid walba hadday adkaar tahay iyo hadday dacawaad tahay mid walba saasay markaysaga mareen wejigaasna kolley waa qawi xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa wa can mucaadina radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam akhada biyadih mucaadi bni jabal wuxuu sheegay in rasuulku sala allahu aleyh wasalam qabtay gacantiisa gacanta mucaad wa qaala wuu yidhi yaa mucaadu mucaadow wallaahi allah baan ku dhaartay innii anigu la uxibuka waa ku jeclahay fa qaala nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam uusiika ya mucaad waan kuu dardaarmayaa mucaadow laa tadacanna fii duburi kulli salaatin taquulu laa tadacanna ha ka tegin fii duburi kulli salaatin salaad kasta dabadeeda ha ka tegin taquulu an taquula inaad tidhaahda ha ka tegin allaahumma ilaahayow ilaahay xaqa ahaayow acinnii ikaalme calaa dikrika xuskaaga aan ku xusaayo igu kaalme wa shukrika shukrinaqa aan kuu shukrinaqaayo igu kaalme wa cibaadatik cibaadadaada wanaagsanna igu kaalme yacnii cibaadada wanaagsan igu kaalme si wanaagsan inay cibaadadii ula imaado rawaahu abu daawuuda abu daawuud baa soo wariyey biisnaadin saxiix sanad saxiixa ayuu ku soo wariyey sheekh albaanina xadiiska waa saxiixiyey culamo kalena waa saxiixsa xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa fadliga mucaad buu sheegaya in nebigu calayhi salaatu wasalaam mucaad magiciisa ugu yeedhay dabeedna ku dhaartay ilaahay allah ku dhaartay inuu nebigu jecel yahay mucaad waa fadiila waa manqaba wallaahi inii la uxibuk ya marka cidda nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi waan ku jeclahay oo weliba ku dhaartay oo tawkiidiyo adkeeyey waxay caddaynaysaa fadiiladiis waxaa kaloo laga qaadanayaa ruuxa isagaan la dhaarsan inuu dhaartaa shay uu hubo inay sidaa tahay inay fiican tahay mas'ala sharciya haddii ay tahayna yacni markaa waxay noqonaysaa mid fiican haddii kalena waxay noqonaysaa mid markaa yacni markaa bannaan ruuxa isagaan la dhaarsan inu dhaartaa dee madmuum maaha nebiguna calayhi salaatu wasalaam marar badan baa iyadoo cidina ayna dhaarsan uu dhaaran jiray culammada qaarkood waxay yidhaahdeen siddeetan mawdicin ka badan baa nebiga laga soo raray inuu dhaartay oo masaa'ishuu sheegaayo ku dhaartay waladii nafsii biyadii iyo wallaahi markaysaga inuu yidhi waxaa kaloo laga qaadanayaa nasteexada nebigu calayhi salaatu wasalaam uu nasteexaynayay mucaad wuxuu u dardaarmay inaanu salaad kasta dabadeeda ka tegin ducadan inuu yidhaahdo marka dee arrin mucaad ku gaaran maahee sidaa uu nebigu mucaad kula dardaarmay qof kastoo muslimi inuu la yimaado aanuu ka tegini waa sida afdalkee fiican ya innamaa qawlii liimra'atin waaxida ka qawlii limi'ati imra'a waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam hadalkaan ku idhaahdo qof dumara keliya aan ku idhaahdaa waxay ka dhigan tahay boqol dumara waxaan ku idhi saas aawadee culammada xanaabiladu waatay yidhaahdaan shakhsi wuxuu nebigu kula khitaabo waxaa u asala inay caam tahay oo khitaabkaasi inuu gaar ahaayo shakhsi gaara lala khitaabay kuma khaas yeelaayo khusuusiyo ka ziyaada ah haddaan loo haynin mukhaatabadaasi faa'iidayn mayso shakhsi kula hadlay inay ku gaar tahaye waxa u asala cumuum baa u asala waxay noqonaysaa caamun min xaysu almacnaa xagga macnahayna caam ka marka calaa kulli xaal waa la ogol yahay qof kastaba inay mashruuc u tahay sida ku ducaysta taasna saas weeye macaadna kolley xadiid eh, sanadkiisa maqaal ku jira waxaa ku soo arooray nebigu yidhi aclamukum bilxalaali waalxaraami mucaad xalaashii iyo xaaraanta waxaa idinku yaqaana mucaad xadiis kaleoo kaa ka sii xoog badan wuxuu sheegay culammada la soo saaraya maalinta qiyaame ee yataqadamuhum mucaadu biratwa mucaadna uu ka horeeyo qadar ka horeeyo culamada kale ratwada laakiin tafsiirkeeda laysku khilaafay ma maylba ma ramyatu sahminba leeb la gana ilaa intuu gaadho miya qadra maylin miya mayl miya ma tallaaba yani ratwa macaanidaasoo dhan marka hore loo isticmaalaa ya dabeedna marka waa la isku khir calaa kulli xaal laakiin wuxuu faa'iidaynayaa dee fadiilo khaas loogu sheegay mucaad maadaama la yidhi culammadii marka lasoo soo xashriyuu qadar ka horreeya intay doontaba ha noqotee waa fadiilo mucaad marka mucaad u sugnaatay wy fadiilo mucaad u sugnaatay wy daacuunkii camwaas buu ku dhintay oo daacuunkii camwaas markuu dhacay daacuunku inuu shahaado yahay daraaddeed ilaahay wuxuu ka baryey reer mucaadna ilaahay nasiibkooda ka siiyo ilaahay weydiistay ya inuu reer mucaad ilaahay nasiibkooda inuu ka siiyo buu ilaahay ka baryey marka isaga iyo kollay ilmo u dhalayba daacuunkii bay u dhinteen shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi ducooyinkan u fiirsaday waxaan ogaaday ducada ugu nafciga badan inay tahay in ilaahay la weydiisto inuu kugu caawiyo raallihaanshihiis allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa cibaadatik waa kaalmo ilaahay laga baryaayo inuu kugu kaalmeeyo taacadiisa iyo raalli ahaanshihiisa wuxuu kaaga raalli noqonayo wa anfacu ducaa waa ducada ta ugu nafciga badan buui kadib waan u fiirsaday buu yidhi waxaan ogaaday buu yihi inay ku sugantay faatixada iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ihdina asiraata almustaqiim marka ruuxu markaa uu akhrinayo faatixada inuu ka qaafil noqdo markiisa markaa ducadan ma aha waa inuu istixdaaraa inay duca tahay oo qalbiga ku soo xaadiriyaa ilaahay inuu baryaayo ducadan weydiisanayo hidaayada oo isticaanada ka dalbaayo wa iyaaka nastaciin waxay ka dhigantahay ilaahuna caawi ya adoo quranu ku kaalmo weydiisanayna wuxuu allah kuu kaalmeeyana taacadiisa ugu fiican marka ducadani waa duca fiican weeye allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik laakiin culammadu waxay isku khilaafeen ma aakhirka salaaddaa la odhanaya qabla asalaam mise bacda asalaam baa la odhanaya koley agsarka culammadu waxay u badan yihiin bacda asalaam in la odhanayo culammada qaarkood oo markaa odhanaya wixii adciye ah qabla asalaam ayaa markaa ku fiican oo xadiiskaa kale u cuskaday waxay yidhaahdeen dumar halkan labadaba waa aqbali kartaa ya labadaba waa aqbali karta marka labadaba in la yidhaahdo qabla asalaam iyo bacda asalaam way fiicanta xadiidka dabcdaha qaarkoodna waa can abi hurayrata radia allaahu canhu ana rasuul allahi sala allahu aleyh wasalama qaal ida tashahada axadukum falyastacid billahi min arbac ida tashahada markuu ashahaato bimacnaa ataxiyaadka akhriyo tashahudku waa markaa dee qayb ka mida marka atixiyaadkii ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu wa ashhadu anna muxammadan cabduhu warasuuluh ayaa atixiyaadkii ku jira marka tashahud waa la yidhaahdaa iyadoo min baabi itlaaqi aljuz'i wa iraadat alkulli ay tahay marka la atixiyaadsado ama marka shahaadateynka atixiyaadka lagu akhriyaba falyastacid billaah allaha magan galo min arbac afar shay ilaahay ka magan galo yaquulu wuxuu odhanayaa yacnii ha yidhaahdaa loo jeedaa allaahumma ilaahayow ama in la yidhaahdo markaysaa muxuu odhanayaa yaquulu wuxuu odhanayaa allaahumma ilaahay xaqa ahaayow innii anigu acuudu bika adaanku magan galay min cadaabi jahannam cadaabka jahannama aan kaa magan gala wa min cadaabi alqabr cadaabka xabaashaan kaa magan gala xabaasha gudaheeda laysku cadaabaayo wa min fitnati almaxya fitnada nolosha nolosha gudaheeda in lay fitneeyaan ka magan gala waalmamaati fitnada geeridana waan kaa magan gala labadaba in lay fitneeyo ayaan kaa magan gala ama fitnada ku dhaco yacni fitnada igaba badbaadi wa min shari fitnati lmasiixi dajaal dajaal cawar fitnadiisa sharkeedaan kaa magan galay oo dhibteeda ilaahu iga badbaadi almasiix baa la yidhaahdaa ciisena masiix baa la yidhaahdaa bacdu ahlicilmi baa yidhi waxa weeye almasiix iyo almasiikh baa la kala yidhaahdaa masiixudajaal masiikh qaar baa yidhi oo ha ka dhigay inay kala duwaan doonay laakiin axaadiista sixaaxa waxaa ku soo aroortay isagana masiix in la yidhaahdo lakin shataana bayna almasiixayn wa masiixu alhuda iyo masiixu aldalaala midna waa masiixi iyo hanuunka midna waa masiixi baadida saas aawadeed bay axaadiista qaar ku soo aroortay masiixa dalaala iyadoo la sheegaayo inuu yahay masiixu dalaala masiixii baatida rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiidkanna waxaa laga qaadanayaa salaadaha aakhirkooda intaan la salaamo naqsan ka hor in isticaadadan lala yimaado oo ashyaadan sharkooda iyo cadaabkooda in allah laga magan galo allahuma inii acuudu bika min cadaabi jahannam wa min cadaabi alqabri wa min fitnati almaxya waalmamaati wa min fitnati almasiixi addajaal ya yacni waxa weeye ashyaada afartaa waa in ilaahay laga magan galaa min cadaabi jahannam waa gaar wa min cadaabi alqabrina waxa waa tii labaad wa min fitnati almaxya waalmamaati waa isku mid yaduna saas aawadeed lama kala duwin xadiiskuna wuxuu sheegaya falyastacid billaahi min arbac ilaa haddaad kala qaaddo min fitnati almaxya waalmamaati aad kala qaaddo shan bay noqonaysaa waxaa kuu dambaysa wa min shari fitnati almasiixi dajaal marka labadan baa yani laisraaciyey marka afartaa ilaahay ka waa sunne daawuus oo taabiciinta ka mida ah, waxaa laga soo raray ubadkiisa inuu ku garaaci jiray hadday ka tagaan aakhirka salaadda afartan ilaahay ka magan galaan uu garaaci jiray baa layidhi daawuus wuxuu ka mid ahaa culammadii taabiciinta ardaydii ibnu cabbaas baanu ka mid ahaa daawuus ibnu kaysaan waa min culamaa'i taabiciin ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen waxaa laga qaadanayaa inuu ka qabay daawuus inay waajib tahay waayo haddaynu waajib marka garaaca uu ku garaacayaa waxa markaa ay ku tusinaysaa bay bacdu ahlicilmi yidhaahdeen waajib inay tahay inuu ka qabiy marka waxa weeye cadaabkii aakhiro iyo cadaabkii qabriga iyo fitnadii nolosha iyo fitnada marka waxawa geeridaba intaba ilahay baa laga magangelaya fitnada nolosha waxaa loo jeeda inta la nool yahay in ruuxii fitnoobo oo fitnadii uu ku dhaco ya oo diindarre iyo wax la mida la yimaado taacaadkii iyo khayraadkii iyo waajibaadkii ka tago muxaramaadkii iyo dembiyada dhex dabaasho ku dhaco ou diinkii ka fitnoobo ya yacni ta noocaasa weeye fitnadaasaa ilaahay laga magangelaya fitnada geeridana waxaa laga tilmaamayaa marka uu dhimanaayo in waxaweeye markaa shaytaanku inuu lumiyo oo uu marka waxaweeye marka khaatimadiisu xumaato ayuu ilaahay ka magangelaya marka xaaladdaa shaytaanku fitneeyo ile shaytaanku aad buu u raadinaya qofka inuu fitneeye mar walba waa ku dadaalaya ya saas aawadeed ducada khaatimada ku saabsan waa in aad loo badiyaa khaatimo wanaagsan ilahayna kuu khatimo qof waliba waa inuu farabadiya qof waliba waa inuu badiya waxaa la soo naqliyaa imaam axmed ibnu xambal isagoo sakaraaday wakhtiyada qaar buu yara miir doorsoomaa markaasuu wuxuu idhaha laa laa laa markaasuu soo miiraaba markaasaa lagu yidhahdaa aabbe haddeer waxaad lahayd laa laa iyo maxaa maxaa jiray markaasuu yidhi shaytaankii baa ii yimi dabeedna wuxuu igu yidhi yaa axmedu futanii axmedow waad iga baxsatay axmedow waad iga baxsatay buui markaasaan ku idhi inta naftu igu jirto weli kaama baxsan inta naftu igu jirto weli kaama baxsan muxuu doonayaa markuu wax kale uu awoodi waaye uu leeyahay waad iga baxsatay inuu qofka iscajabiyo intaasaa xataa isaga wax dhan u ah ya wallaahi waa shaydaankiina waa kaa sheegay inaad ka baxsatay oo iscajabintaas intaasuu doonayaa raadinayaa wax ka weyn markuu ka waayo iscajabintaasuu ka rabaa markaasuu leeya inta naftu igu jirto weli kaama baxsan shaydaanku dariiq walba qofka waa u maraya si u lumiyo waddo kastuu u maraya xadiidka kun iyo afar boqol iyo laba iyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo afar boqol iyo saddex iyo afartan qaala imaamu nawowiy raximah allah can caliyin radia allahu canhu qaala kaana rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam ida qaama ila asalaati yakunu min aakhiri ma yaquulu bayna altashahudi waatasliim cali waxau yidhi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaan jiray idaa qaama ila asalaati markuu salaadda u kaco yakuunu min aakhiri maa yaquulu bayna atashahudi waatasliim waxaa ahaan jiray min aakhiri maa kii waxa ugu dambeeya yaquulu ay yaquuluhu uu yidhaahdo bayna atashahudi waatasliimi ee ataxiyaadka iyo salaamad dhexdooda wuxuu yidhaahdo waxaa ugu dambayn jirtay ducadan allahuma akfir lii ma qadamtu wma ahartu wma asrartu wma aclantu wma asraftu wma anta aclamu bihi minii anta almuqadimu wa anta almuahir laa ilaaha ila ant allaahumma yaa allaahu allaahow ilaahay xaqa ahaayow ikfir lii ii dhaaf maa qadamtu wixii aan hormarsaday wamaa akhartu iyo wixii aan dib dhigay ilaahu ii dhaaf dembiyadii aan hormarsaday iyo waajibaadkii aan dib dhigay ee aan marka waxa weeye hore u samayn waayey ilaahu mid walba ii dhaaf mid walba iga dhaaf wamaa asrartu wixii aan qarsado hoos aan u sameeyey sir wamaa aclantu iyo wixii aan muujiyey oo dembi ah iyo wixii dembi ah aan qarsaday intaba ilaahu iga dhaaf wamaa asraftu iyo wixii aan ku loo faray oo aan israaf kula imi macaasidiiyo dembiyadii waa israaf wixii xadkiisa la dhaafiyaana iyaguna israafka waa soo gelayaan shayga mubaaxa haddii markaysaga xadkii mubaaxa la dhaafo oo waxa weeye yani lala yimaado yacni qadar aan bannaanayn israafkii bay noqonaysa macaasida iyo dembiyada la samaynayana waa israaf weeye wixii aan ku israafoo ku loo farayna ilaahayow iga dhaaf wamaa anta aclamu bihi minii iyo wixii adigu aad iga aqoon badan tahay oo dembiye ah oo bimacnaa anigu aanan xasuusnayn ama hadda aanan garanayn inay dembi ahayd ama inaan sameeyey ee adigu aad garanayso ilaahu iga dhaaf waxaa jira dunuub qofku intuu sameeyo isagu ilaawayo ya laakiin dee waa wax laga ilaawayaa ma jiro ilaahayna waxba ma ilaawo wamaa kaana rabbuka nasiya malaa'igtiisuna wax walba waa qorayse waxay seegayaan ama ilaawayaan oo aynay qoraynini ma jiraan anta almuqadimu wa anta almu'ahir waxaad tahay ilaahay oo ka wax hormariya waxaana tahay ka wax dibdhiga oo ka daacada iyo wanaagga iyo yacni la imanaya ee hormaraya oo taqadumka la imanaya khayraadkii u dheeraynaya waafajiyey wa anta almu'ahir adiga ayaa wax dibdhiga oo kii waxa weeye taacaadkii iyo waajibaadkii ka dibdhacayna adiga ayaa dibdhigaya ciddaa doontaad hormarinaysa oo khayrka waafajinaysaa ciddaa doontaad dibdhigaysaa ya ku ilaahay hormariyo ayaa hormaraya laa ilaaha ilaa anta mid xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa anta adiga mooyaane ee adigoo qura ayaa allahow xaq lagugu caabudaa rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa inta aan salaada laga bixin qabla asalaam in ducadan lagu ducaysto waana duco ilaahay makfiro laga baryaayo inuu dembiga ilaahay naga dhaafay inaynu ka barino wey nebiga calayhi salaatu wasalaam iyadoo ilaahay dhowray ayuu haddana dacawaadka ku ducaysanayey ya waa midda koowaadee waxaa ku jirta tacabud ku caabudaayo ducada ilaahay uu ku caabudaayo adducaau huwa alcibaada waxaa kaloo ku jira yacni markaa qaladka yar ee nebiga calayhi salaatu wasalaam ka dhaca ayaa la weyn ya wax aad u yar oo ka dhaca ayaa markaa aad iyo aad u weyn oo weynaysanayaa markaasuu ducooyin badan ilaahay uu ku baryayaa waxaa kaloo ku jira tacliim uu nabigu calayhi salaatu wasalaam u barayo ummadiisa inay ducooyinkan ku ducaystaan waxaa ku sugan inaab allahuma kfir lii denbii haddii la yidhaahdo dee dunuubtii o dhani waa soo gelaya laakiin sidan in loo kala qaadqaado allahuma kfir lii maa qadamtu wamaa akhartu wamaa asrartu wamaa aclantu wamaa asraftu wamaa anta aclamu bihi minii intaasoo nooco markaa dembiyadiia loo kala qaaday inaab baa la yidhahdaa marka marka laga eego anwaacda dunuubta iyo siday u dhacayaan in sidaa loo tafsiiliya loo kala qaado oo tafsiilkooda loogu dheeraadaa yacni waxay tahay mid fiican waana inoo iman doonaa xadiis kaleo darsiga ku saabsan allahuma kfir lii denbii kullah laguma dayna diqahu wa jillahu wa awwalahu wa aakhirahu wa calaaniyatahu wa sirah marka xagga dunuubta marka laga eego in marka itnaabka lagu sameeyo tafaasiisha dembiyada la sheegaayo waa shay fiican nusuus mutacadidana ku soo aroortay ka warran xagga dadka markaa ma lagu samaynayaa itnaabka inuu ruuxuu yidhaahdo ilaahu dembigayga dhaaf aabbaha iyo hooyada ilaahay dembigooda dhaaf labadoodii aabba ilaahayow dembigooda dhaaf labadoodii aabboo kale dembigooda dhaaf ya yacni marka walaallada ilaahay dembida dhaaf jaarkayga ilaahu dhaaf qaraabadayda ilaahu dembi dhaaf yani waxa weye tafaasiishii dadka sidaa loo galo saaxiibaday qaraababayda kada zawjadayda ya yani tafsiilka caynka in la yidhaahdaa nusuusta kuma soo aroorin inaabku wuxuu ku yimi xagga dunuubta in tafaasiisha saa loo kala qaado laakiin xagga dadka maxaa soo arooray inuu qofku naftiisii ilaahay dembi dhaaf uga baryo labadiisii waalid iyo muminiinta iyo muminaadka kulli waxay soo gudagelayaan muminiinta iyo muminaadkaay soo gelayaan hadday qaraabadii dhowey tahay hadday jaararkii tahay hadday derisyadii tahay hadday saaxiibadii tahay yani kulli waxay ku xaroonayaan muminiinta iyo muminaadka rabi kfir lii waliwaalidaya waliman dakhala beytiya mumina walilmuminiina wlmuminaat wstafir lidambika walilmuminiina wlmuminaat muminiintiiyo muminaadka wax badan ku xaroonaya marka bacdu ahlicilmi waxay tafsiilka xagga ashkhaasta in waxawey wixii dambe la ijmaaliyaa fiican xasaba nusuus sida ku soo aroortay waayahay marka maa qadamtu wamaa ahartu yani waxa weeye dunuubtii uu hormarsaday ee macaasida ahaayee uu ku dhacay wamaa akhartuna waxay noqonaysaa waajibaadkii uu dibdhigay oo aanuu la imanin wamaa asrartu waa wuxuu hoosu sameeyey wamaa aclantu wuxuu muujiyey ayaa markaa noqonaysa nabiga ilaahay baa dhowray calayhi salaatu wasalaam hmm, laakiin wax yar buu weynaysanaya xadiiska kun iyo afar boqol iyo saddexiyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo afar boqol iyo afar iyo afartan wa can caaishata radia allahu canha kaana nabiyu sala allahu alayh wasalam yuksiru an yaquula fii rukuucihi wa sujuudih caaisha waxay tidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaan jiray yuksiru mid fara badiya an yaquula inuu yidhaahdo mid badiyuu ahaan jiray fii rukuucihi wa sujuudih rukuucdiisa iyo sujuuddiisa dhexdooda mid ku fara badiyuu ahaan jiray inuu yidhaahdo subxaanaka allaahumma rabbana subxaanak ilaahu adaa xumaan ka nasahan xumaan ilaahw adaa ka dheer xumaan ka hufan iyo nuqsaan iyo ceeb allaahumma ya allaahu allaahw rabbana ay yaa rabbana rabbigayow wa bixamdika ay wa usabbixuka waan ku nasahayaa xumaan baan eh, kaa dheeraynaya bimacnaa kugu ammaanaya inaad ka dheerta sidiisuu ilaahay xumaan uga dheer yahay laakiin addoommadu waa ku sheegayaan inuu ka dheer yahay oo waa ku ammaanayaan laysa ila bixamdik xaalaan markaa ahay mid ku dheehan mahadnaqaaga ama xaalaan ahay mid ku dheehaya tasbiixda mahadnaqaan kuu mahadnaqaay allaahumma yaa allaahu allaahow ikfir lii ii dembi dhaaf muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiskana wuxuu tilmaamayaa sujuudda iyo rukuucda in tasbiixda iyo taxmiidda iyo istikfaarka aad nebigu ugu odhan jiray rukuucda iyo sujuudda afdalna ay tahay in lagu yidhaahdo subxaana rabbiy alcadiim iyo subxaana rabbiy alaclaa waxaa ka fadli badan subxaanaka allaahuma rabbana wabixamdika allahuma kfir lii waayo tasbiixdii iyo taxmiiddii iyo istikfaarkii inta waa ku sugantay subxaana rabbiy alcadiim wabixamdih subxaana rabbiy alacla wabixamdih bixamdigaa sixadiisa way isku haysteen a'immadii hore hmm, mutaqadimiinta qaar waxay odhan jireen ma sugna calaa kulli xaal bacdi soo dhoweeyana waa jiraan laakiin a'immada qaarkood sida abu daawuud iyo waxay odhan jireen nebiga kama sugnaan calayhi salaatu wasalaam calaa kulli xaal xataa hadday sugnaato waxaa ka fadli badan tan makhfira la socota makhfiro ilaahay laga baryaay subxaanaka allaahuma rabbana wa bixamdika allaahumma kfir lii marka waxa iyo taxmiid istikfaarkiina waxaa laga hormariyey tasbiixda iyo taxmiidda nusuustana waxaa ku soo aroorta tasbiix iyo taxmiid marka la kulminaayo tasbiixdunbaa u horaysa taxmiiddu waa dambaysa waaya xadiiska kun iyo afar boqol iyo afar iyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo afar boqol iyo shan iyo afartan wa muslim wuxuu ka soo wariyey caaisha ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay sal allahu aleyh wasalam kaana yaquulu ahaan jiray mid yidhaahda fii rukuucihi rukuucdiisa gudaheeda ku yidhaahda wa sujuudihi sujuuddiisa gudaheeda ku yidhaahda ayuu ahaa subuuxun quduusun rabu lmalaa'ikati wruux subuuxun ay anta subuuxun waxaad tahay mid xumaan ka nasahan oo xumaan ka dheer baa tahay quduusun mid tahiran baa tahay oo ceeb iyo nuqsaan ka madran oo ka nadiif ah rabu lmalaa'ikati wruux ay anta adigu rabu lmalaa'ikati malaa'igta kii u rabbiga ahaa baa tahay waruux ruuxulqudus oo jibriil ana kii u rabbiga ahaa baa tahay min baabi catfi alkhaasi cala alcaam yacnii ruuxu malaa'igtu ka mid yahay haddana gaarna waa loo sii sheegay lifadli marka rabu lmalaa'ikati waruux rubuubiyadan waa rububiya khaasa ilaahay khalaa'iqdoo dhan isaga u rabbi oo rabualcaalamiin ah ayaa haddana malaa'igtii inuu rabbi yahay iyo ruuxulqudus u rabbi yahay baa si gaara loo sheegay ma rububiya khaasa waxay keensanaysaa yani ilaalin gaara ah. rawahu muslim muslim baa saxiixa kusoo wariyey waxaa kaloo laga qaadanayaa dikrigan in lagu odhan karo rukuucdiiyo sujuudda lagu odhan karo lakiin isku siiqo umay sheegin caaisha dikriga hore tasbiixdii iyo taxmiiddiiyo makfirada ilaahay laga baryaayo waxay u sheegtay inuu aada u badin jiray kaana nabiyu sala allahu aley wasalam yukiru an yaquula fii rukuucihi wa subxaanaka allahuma rabbana wabixamdika allahuma kfir lii laakiin eh, dikrigan kale waxay sheegtay kaana yaquulu fii rukuucihi wa sujuudih waxaa lagu xambaaraya fii bacdi alaxyaan inuu odhan jiray sa'aal baa imanaysa kaanadu miyaynay istimraar faa'iideyneyn waxaa la odhanayaa way dhacdaa inay istimraar u timaado wayna dhacdaa ashyaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu wakhti yar sameeyey kana in lagu isticmaalay maxaa ka mid a ah cala axaadiista ku soo aroortay manaasigta oo nebigu calayhi salaatu wasalaam xajkiisii wuxuu samayn jiray ashyaada qaarkood uu hal mar sameeyey ayaa haddana kaana lagu isticmaalay saas aawadeed buu axaadiista markuu sharxayo imaamu nawowi waxa uu yidhaahdaa waxay u daliiltahay kaana inayna istimraar faa'ideynayn waayo arrinkan waxa uu sameeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam mar qura iyadoo mar qura sameeyey haddana kaana lagu itlaaqa ila nabigu calayhi salaatu wasalaam xajkiisa laynoo soo naqliyey laynoo sifeeyey waa xajkiisii xajat lwadaac ya xajat lwadaac wey dee mar quray dhacaa xajkaas hal mar buu dhacay wakhtigii hore markaysa markaa e, qabla alhijra yani xajka laba faral yeelin nebigu inuu xajiyey waa jirtaa fii awaa'il lbictha laakiin dee tafaasiisha xajkiisa laynooma soo rarin xajka nabiga laga soo naqliyey la soo raree la sifeeye ee wuxuu samaynayey la soo naqlinayey lagaga dayanayey ee riwaayaadkiiyo axaadiistaba lagu hayo waa xajka qura marka ashyaada qaarkood mar qura uu sameeyey haddana kaana lagu itlaaqay xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo afar boqol iyo lix iyo afartan wa ibni cabbaasin radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal fa ama alrukuucu facadimuu fii rabba wa ama sujuudu fajtahidu fi ducaa rasuulku wuxuu yihi calayhi salaau wasalaam faama arukuucu rukuucda miya facadimuu fiihi rabba rabbi weyneeya rabbi weyneeya waa ammaana wa ama sujuudu sujuudda miya fajtahiduu fi ducaa ducada ku dadaalo ku ijtihaada aad ugu dadaala ducada yani farabadsada inaa aad u ducaysataan faqaminun an yustajaaba lakum faqaminun waxaa mudantihiin an yustajaaba lakum in laydinka ajiibo laydinka aqbalaa mudan tihiin rawaahu muslim muslim baa saxiix kusoo wariyey xadiiska awalkiisa awalkii ma soo naqlin saas aawadeed bu saddex dhibcood u dhigay waxaa ka horraysay alaa wa innii nuhiitu an aqra'a alqur'aana raakican aw saajida waxaa layga reebay inaan qur'aan ka akhriyo anoo rukuucsan ama anoo sujuudsan inaan qur'aan akhriyo waa layga reebay markaasaa laynoo sheegay waxa lagula imanayo rukuucda iyo sujuudda marka rukuucda tacdiimka ilaahay weynaynaysaan yani sameeyoo la kaalaya facadimuu fiihi rabba waxaa loo jeedaa ilaahay ammaana subuuxun quduusu rabu lmalaa'ikati waalruux waa tacdiim lirabbi ya ammaanaha kale soo aroortay waa tacdiim lirabbi tasbiixda iyo taxmiidda iyo ashyaada kale ammaantee soo aroortay ya sujuuddii waxa la ducada farabadsadoo ku dadaala fajtahiduu fi ducaa waayo qofku wuxuu ugu dhow yahay ilaahay aqraba maa yakuunu alcabdu min rabbih wa huwa saajid ya yacnii qofku wuxuu ilaahay ugu dhowaansha badan yahay markuu sujuudsan yahay faakiruu fiihi ducaa ducada badiyaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay aad u barya marka ducada sujuudda lagula yimaadana in la aqbalo waa u dhowdahay faqaminun an yustajaaba lakum qamin bimacnaa ay xaqiiqun xadiiska kun iyo iyo lix iyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo afar boqol iyo toddobiyo afartan wa abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu aleyh wasalama qaal ah, xadiiskii waaba inuu daba yeelaso aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbihi wahuwa saajid aqrabu maa kii waxa ugu dhowaansho badan yakuunu lcabdu addoonku uu ahaado min rabbihi rabbigii xaggiisa marka uu ka ahaado bimacnaa xaaladihiisa wuxuu rabbi ugu dhowaansho badan yahay xaaladihiisa addoonku xagga rabbigii uu ka ahaado xaaladu ugu dhowaansho badan yahay ay kaa'inun waxay ahaataa wahuwa saajidun walxaal huwa isagu saajidun u sujuudsan yahay waa jumla xaaliya marka maadu waxay noqonaysaa masdariyay noqonaysa aqrabu akwaani alcabdi min rabbihi qurban macnawiyan xaasilun ida kaana wahuwa saajidun faakhiru ducaa ducada badiya rawaahu muslim muslim baa saxiixa kusoo wariyey xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa addoonku inuu xagga rabbi ugu dhowaansho badan yahay markuu sujuudsan yahay waxaana laga qaadanayaa addoonku inuu markaa rabbi u kala dhow yahay cibaadaadka uu la imanayo taacaadka uu la rabbi waa u kala dhow yahay xagga rabbina waa u dhowaadaa allahna waa u soo dhowaadaa marka waxa weeye xaaladda uu sujuudsan yahay buu xaaladda addoonku sujuudsan yahu rabbi ugu dhowaansha badan yahay yacni waxa weeye xaalad fadli badan buu ku sugan yahay yacni si isu dulleeyo addoonku sida isugu dullaynta badan oo allah isugu dulleeyo waa sujuudda ugu weyn ya marka waa xaaladdu rabbi ugu dhow yahay ee camalka ugu fadliga badan ku sugan yahay sujuudi waa afdal saas aawadeed ducadii farabadiya fa aksiru ducaa weliba ducada khayraadka aakhiro iyo dembi dhaafki iyo ashyaadaas waa inay u badataa bacdu ahlicilmi waa karaahiyeystaan salaada qofku markuu ku sugan yahay shay adduunyo maxdi ah inuu ilaahay ka baryo culamadu markaa aad bay u karaahiyeystaan bacdu ahlicilmi ilaa bacdi markaysaa marka ay ishkaalba geliyeen salaaddiis marka aakhiro iyo dembi dhaaf iyo jannogal iyo cadaabta inuu ilaahay ka badbaadiyo ashyaadaas iyo khayraadka inuu ilaahay ku caawiyo inuu waafajiyo ashyaadaas waa in ducadiisu u badataa hadday ducadii caam noqoto oo shay adduunyo aana tadamunayso laakiin aakhiro markaysa marka uu ku ducaysanayo khayraat addunya walaakhira ay dimni ahaan u soo gasho dhibi kuma sugna yidhahdeen laakiin adduunyo maxdi ah oo kaliya inuu iskaga ducaysto salaada gudaheedii ta noocaasa calaa kulli xaal waa laga fiican yahay marka waa in la farabadsadaa ducada marka ku saabsan aakhiro iyo dembidhaafka iyo inuu ilaahay janno geliyo inuu ilaahay naar ka badbaadiyo inuu ilaahay khayrka waafajiyo inuu ilaahay khayrka u yasiro wahaakada taas waa inu aad u badiyo shay adduunya hadduu tadamunto ducadii oo koobsato ayna iyadu asaalatan ahayna cala sabiili tabac tahay yani cinda aljamiic laa ishkaal dhammaan agtooda culammada ishkaal kuma sugna lakiin culamada xanaabiladoo kale aad bay u karaahiyeystaan shay adduunyo mujarad ah aan cala sabiili tabac loo keenin in si gaara markiisa kun iyo afar boqol iyo toddobiyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo afar boqol iyo siddeed iyo afartan wa canhu imaam muslim wuxuu ka soo wariyey abu hureyre ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam kaana yaquulu fii sujuudi in rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam uu ahaan jiray mid ku yidhaahda sujuuddiisa gudaheeda allahuma kfir lii dembii ilaahu ii dhaaf dembigayga kullahu dhammaantii ii dhaaf dembii waxay tilmaamaysaa cumuum cumuumka xagga laga qaadanay idaafada loo idaafeeyey yada almudaafu ila almucaraf shay macrifo ah ee isimkii loo idaafeeya wuxuu faa'iideynayaa cumuum buu faa'ideynaya marka dembi wuxuu noqonayaa dembigaygoo dhan ilaahu idhaaf kullahu tawkiid bay noqonaysa lasii adkaynayo ma tawkiid diqahu kiisa yar ilaahu ii dhaaf wajillahu kiisa weynna ilaahu ii dhaaf dunuubtu waxay leeyihiin qaar yaryar iyo qaar wa dambiga dembigayga kii horeeyey ilaahu ii dhaaf kii ugu horeeyey wa aakhirahu kii ugu dambeeyena ii dhaaf yacni kii horreeyey kii dambeeyeyba ilahu ii dhaaf wa calaniyatahu kiisa muuqda ee khalqigu ay arkayaan ilahu ii dhaaf ka calanka ah wa sirahu ka qarsoonna ilahu ii dhaaf rawahu muslim muslim baa saxiixa kusoo wariyey marka dunuubta marka laga waramayo itnaab ducada in lagu sameeyo baa laga qaadanaya allahna laga baryo dembiyadoo dhan inuu ilaahay ku dhaafo allahuma kfir lidanbi kullah diqah wa jilah wa awalah wa aakhirah wa calaaniyatah wa sirah dunuubtuna intaasay u qaybsamaan dunuubtii waxay u qaybsamaan qaar yare iyo qaar waaweyn bs waxay u qaybsamaan qaar horreeyey iyo qaar dambeeyey waxay u qaybsamaan qaar muuqda oo khalqigu ay arkayaan iyo qaar qarsoon oo dee ilaahay inuu og yahay qofkuna og yahay ilaahay iyo isaga isla waa dembi sir ah oo qarso ha ahaato dembigaasi mid marka qalbiga xaggiisa ah ya ama ha ahaado miduu hoos u qarsado hoos u sameeyo waayahay ducada in la farabadsada aad bay u fiican tahay waxaa laga sheegaa dadka qaarkood laga soo naqliyaa waxa uu ilaahay qadaray maadaama ay dhacayaan ducada faa'iida kuma jirto bacdu suufiya saa laga sheegay ducada wax faa'iidiyi kuma jirto waayo shay kastaba qadar buu ku dhacayaa horaana loo qoroo loo qadaray maadaama hore loo qoray oo loo qadaray wax faa'iidooo ducada ku jiraa ma jiro laakiin taasi sax ma aha ducada faa'ida ku sugan sharcan baa layna amray wa qaala rabbukum idcuunii astajib lakum rabbigiin wuxu uhi aniga ebarya idcuu rabbakum rabbigiin barya ya aayada mutacadida ducada laynagu amraya nebiguna waa amray calayhi salaatu wasalaam faakhiru ducaa ducada farabadiya ducadii waa cibaado adducaau huwa alcibaada waa ilaahay lagu caabuda baahi buu muujisanayaa rabbi buu u tadarucayaa addoonku allah buu isu dhuldhigayaa yacnii ilaahay cid walba inuu ka maarmay cid waliban u baahan tahay ayuu tilmaamayaa oo xaaladdii addoonku caddaynaysaa in ilaahay qadiir yaho wax walba awoodo ayuu qirayaa marka anwaac badan oo cibaadaada ku jira ducada faa'iidana waa ku sugan ducadu waxay ka mid tahay dee asbaabta khayraadku qofka uu ku helayo khayr addunya waalaakhira wuxuu ku helaayo ducadaa ka mid a oo ilaahay ducada waa aqbalaa waida saalaka cibaadii canii fainii qariibun ujiibu dacwat addaaci ida dacaan waqaala rabbukum udcuunii astajib lakum ilahay ducadii waa ajiibaya waana aqbalaya qadaagiiyo qadarkiima waxbay ka bedelaysaa waxaa la odhanaya iyada lafteeda qadaagiiyo qadarka ka mida ah. qadarku waa maxay waa wax kastoo dhacaya soomaha ilaa yowmi alqiyaama inuu ilaahay ogaa sii qoray doonay inay dhacaan abuuray afcaasha dhacays soo qadarku saa maaha dee kama baxayse qadarkay ka mid tahay ashyaada maqduurkay ka mid tahay sabab iyo musabab ya yacni waxa weeye in khayraadkaasi ku xasilaan kurubaadka lagaa qaado dhibaatooyinka lagaa badbaadiyo dhibaato kugu soo socota lagaa dabaalo khayr iyo wanaag ilaahay ku siiyo ducadii sabab bay u tahay sababtiiyo musababkuna waa muqadar mid waliba waa muqadar waatii nabiga la weydiiye lagu yidhi ducooyin aanu ku ducaysanno iyo ruqyooyin aan isku tufno iyo dawooyin aan isku dawayno ataruddu min qadar illaah hiya min qadar illaah iyada lafteedaba qadarka ilahay ka qadarka ilaahayna waa dhacday in la isku daafaco ya yudfacu bacdu alqadari bibacdin qadarka qaarkii baa qaar lagu daafacaa qadarkaa la iska inaad gaajootaa soo qadar maaha inaad wax cunto cuntada ku daafacdaana soo qadar maaha inaad harraaddaa soo qadar maaha inaad biyihii ku daafacdo markaysa harraadka iskaga biisaana soo qadar maaha inaad bukootaa soo qadar maaha inaad isdawayso markaa dawada ku daafacdaa xanuunkiina biidn illah soo qadar maaha cadowga gaalaad hadday markaysa markaa cid qabsadaan oo markaysaa lagu sallido oo ay dhibaateeyaan soo qadar ma aha inay la jihaadaanoo la dagaalamana soo qadar kudhici mayso qadarkaa qaarkiiba qaarka kale lagu daafaca yudfacu bacduhu bibacdin laa yaruddu alqadaa ila ducaa qadaaga alqada walqadar duca mooyaane wax kale ma baajiyaan waxaa laga tilmaamaya inuu qaarkii isbaajinayo oo bimacnaa waxa weeye shaygan inuu kugu dhaco ama kugu sugnaado shardi bay ku xidhnayd haddaad sababta la timaado waa lagaa qaadaya in lagaa qaadaana waxa weye inaad la iman doonto sababtaas oo deedna lagaa qaadi doonana muqadar ba aheda waa qornay dee adigu ma ogid waxaa kuu qorane inaad asbaabtii la timaadaa ku saaran ka shareecadu bannaysay ka hor iman mayso haakada waxay yidhaahdaan markay eh, sheegayaan shubhada hadda aynu radinay nabi ibraahim baa markii dabka lagu tuuraayo gaaladii ay dabka ku tuurayeen ayaa waxa u yimi bay yidhahdeen malakul jibriil dabeedna wuxuu yidhi wax baahiya may leedahay markaasuu yidhi amaa ilayka fala xaggaaga miyaa maya wax ah, baahiya kuma hadda haddaa ilaahay maxaad u baryi weeyi waxay yidhaahdeen waa siday yidhaahdeen waxa igaga filan inaan ilaahay baryo cilmuhu bixaalii ogaalka xaalkaygu og qisadaas waa qisa baatila ma sugna mid sugan ma aha nebi ibraahimna saa ma odhan nebi ibraahim ma odhan ducadan ilaahay baryayo waxay igaga filan cilmuhu bixaalii muu odhan waa midaan markaa jirin weeye ee waxaa la hayaa inuu markaa uu yidhi xasbuna allah wa nicma alwakiil hataa xadiiska bukhaariga uu odhanaayo ibnu cabaas qaalaha ibraahiimu xiina ulqiya fi nnaar xasbuna allah wa alwakiil qaalaha ibraahiimu xiina ulqiya fi nnaar wa qaalaha muxamadun sala allahu alayh wasalam wa can caaishata xadiiska kun iyo afar boqol iyo sideed iyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo afar boqol iyo sagaal iyo afartan wa can caaishata radia allahu canha qaalat caaisha waxay tidhi iftaqadtu nabiya sala allahu alayh wasalam daata leyla waxaan waayey nebiga calayhi salaatu wasalaam baan waayey daata leylatin habeen gudihii baan waayey waa habeen miiladeedii ahaa siday u ogayd dhinaceeda inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam u hurdo ama jiifo ayuunbaa maray toostay waxay markaa dareentay nebiga calayhi salaatu wasalaam inaanu dhinaceeda jiifin guryuhuna waa madoobaayeen fataxasastu waan baadhbaadho xawaastayda bimacnaa dareemayaasheedaan ku baadhbaaday gacmaha iyo inaan meelaha intaa taabto guri waa madow faida huwa raakicun aw saajidun waaba isagii oo nebigu calayhi salaatu wasalaam u rukuucsan yahay ama sujuudsan yahay yaquulu xaalu odhanaayo subxaanaka wa bixamdika laa ilaaha ilaa ant subxaanak ilah adaa xumaan ka nasahanoo xumaan ka dheer wa bixamdik waa ku nasahaya xumaan baan e, kugu ammaanaya inaad ka dheer tahay xaalaan ku dheehayo bixamdika mahadnaqaaga ama xaalaan ku dheehanahay bixamdika mahadnaqaan kuu mahadnaqaayo aan ku dheehanahay laa ilaaha ilaa ant mid xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa anta adiga mooyaane waa tasbiix iyo taxmiid iyo tahliil wa fii riwaayati riwaayo kaleoo saxiixa ku sugnayd waxaa ku sugnayd fawaqacat yaddii calaa batni qadamayh fawaqacat way ku dhacday yaddii gacantaydu calaa batni qadamayhi labadiisa addin xaggooda hoose ayay ku dhacday wa huwa fi lmasjidi isagoo sujuudda ku sugan filmasjadayna waa la yidhahdaa filmasjadi dabdigaana waa sheegeen jiinka in la kordhigo inkastay u badiyaan hoos marka looga jeedo master miimi ah riwaay waxaa ku timi fi sajdati sujuudda isaga kusugan mid kale waxaa ku timi fi sujuudi tanna waxaa ku timi fi lmasjidi ama fi lmasjadi waxaa kaloo loo fasiray fi lmasjidi marka la yidhahda bikasri ljiim makaanu sujuudkiisii isagoo ku sugan wa humaa mansuubataan waxay gacantaydu addimadiisa hoostooda ku dhacday yacnii halkaas waxa weeye addimada xaggooda hoose waxay ku dhacday wahuma mansuubataani iyagoo labada adin ay taagan yihiin labada cidhbood ay taagan yihiin bimacnaa wuu sujuudsan yahay faraha adimada caaradoodu dhulka ku hayaa yacni waxa weeye cidhbihiina saray u taagan yihiin addimmadiioo saa u taagan marka cidhbahoodii taagan yihiin bay xagga hoose markaa calaacasheedii ama gacanteedii ku dhacday wa huwa waxay ku dhacday markaa gacantaydu labadiisa adin calooshooda wa huwa yaquulu walxaal huwa isagu yaquulu odhanaayo allaahumma ilaahayow innii anigu acuudu waxaan magan galay biridaaka raalli ahaanshahaaga waxaan ka magan galay min sakhatika cadhadaada wa bimucaafaatika ilaahayow cafintaadaan magan galay aad wax cafido min cuquubatika ciqaabtaadaan ka magan galay wa acuudu waan magan galay bika adigaan ku magan galay minka yacni wax xaggaaga ka soo fulay oo aad qadartay oo aan karaahiyeysanayo ayaan ka magan galay bimacnaa wixii yacni waxa weeye markaa dhibaatooyin iyo markaa dhib igu aho dhan baan ka magan galay waacuudu bika mink laa uxsii sanaa'an alayk laa uxsii ma koobaayo sanaa'an ammaan koobi maayo calayka adiga aan ku ammaano ma koobaayo anta kama asnayta cala nafsik adigu waxaad ku sugan tahay sidaa isku ammaantaad ku sugan rawahu muslim muslim baa saxiixa kusoo wariyey xadiidkani wuxuu tilmaamayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu habeen markaa qiyaamuleyl u kacay isagoo markaa caaisho la jooga habeenkaas caayisha markay hurdo ka toostay dhinaceeday taabatay nebiga calayhi salaatu wasalaam waa weyday waxay garatay inaanu dhinaceeda ku sugnayn deedna guriga oo madow bay taataabatay nebigu markaa codka sare uma qaadin markii hore markay taataabatay markii dambe gacanteedu ku dhacday markaasoo codka sare u yara qaaday waxaa laga qaadanayaa sida nebigu calayhi salaatu wasalaam u cibaado badnaa oo dadka hurda inuu marka waxaweye qiyaamuleyl u kacay waxaa kaloo laga qaadanayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam akhlaaqdiisu siday u wanaagsanayd caaisho ma dagaalin ma canaanan haddii wax canaani jiri lahayd oo uu ku canaanan lahaa arrinkaas way sheegi lahayd waxa waxau ahaa mid akhlaaq wanaagsan saas aawadeed maxaad caynkaa u samaysay kuma odhan waxaa kaloo xadiiska laga qaadanayaa rukuucda ama sujuudda in la odhan karo subxaanaka wabixamdika laa ilaaha ila ant oo tasbiix iyo taxmiid iyo tahliil laysku dari karo waxaa kaloo laga qaadanayaa oo bacdu ahlicilmi ay ka daliishadeen taabashadaasoo kale ka la taabtaa amaba haddii aan shahwe iyo waxba taabashada looga jeedin inaanay weysada burinin ama itlaaqana culamada qaar waa ka daliishaday ila madaahibta ku kala duwan masalade gabadha ajnabiga zawjaba ha noqotee taabashadeedu ma jebinaysaa weysada mise ma jebinayso waa masale dee fiqhi ah oo saxaabtii nebiguba isku khilaafeen calayhi asalaatu wasalaam waradia allaahu can asaxaabati ajmaciin qowl odhanaya cala alilaaq bay u jebinaysaa gabarh kastoo ajnabi oo la taabtaa walow kaanat sawja ka taabtiya ka la taabtay mid walba waa ka jabaysaa weysadu cala alilaaq may shahwe haddii looga jeeday ka jabaysa waa qowl labaad maya kamaba jabinayso weysada waa qowl saddexaad marka culammadii qabay inaynay ka jabinayn xadiiskan waa daliishadeenoo waxay yidhaahdeen waxay ku tusinaysaa iyadoo nebiga calayhi salaatu wasalaam oo sujuudsan ay caaisha taabato gacanteedii ku dhacday haddana maca daalik dee nebiga salaaddii waa ka baxay lama odhan idan inaan weysadu ka jabin baa laga qaadanaya ila waxay yidhahdeen walmalmuusu ka laamisiye ka taabtay wuxuu la mid yahay kii taabtay bimacnaa ka taabtay say uga jabaysa weysadaa ka taabtayna uga jabaysa waxay yidhaahdeen waxaa laga yaabaa in marag ka xigtay ixtimaal gacanteedu markay ku dhacday yani waxaweeye baini qadamayhi nabiga calayhi salaatu wasalaam labadiisa addin xaggooda hoose ay kaga dhacday gacanta caaisha ku dhacday in mara ka xigtay aqbali kartaa qolyaa kale waxay yidhahen waa baciido dee guri madow addimadana markaysa markaa dee caadatan addimada hoostooda maro lama saaro iyaduna ma sheegin gacanteeda inay markaysa markaa ku duuduubtay mare iyo wax la mida ka nooc bucdiya ku jira may waxay yidhaahdeen bucdi kastaa ku jira waa arrin ixtimaal ahoo yacni hadday markaysaga arrinku ixtimaal uu yahay masaladana daliil kale loo haysto ixtimaalna uu yaho sidanna ay aqbali karto sidanna ay aqbali karto ixtimaalaadkaasi markaysa markaa daliilkii waa baajinaya istidlaalkii waa baajinayaan oo sidan markaysa markaa in si loo deliishado ka hor imanaysaa sida adilada kale laga helay in la yidhaahdo waa loo daliishanayaa mar haday sida kalena aqbali karto yani xuja idinkuma sugna waida taaraqa alixtimaalu ila adaliili batala bihi listidlaal haddii waxa weye ixtimaal galo daliilka daliishadka la daliishanayaa yani markaa waa burayaa oo sida mucayankaad u daliishanayso yani markaa dee kuuguma daliil aha cala kulli xaal waa masala marka fiqhiyo aan iska ishaaray khilaafaadka ku sugan xadiiska waxaa ku sugan in nebiga ayna arkayn baa laga fahmayaa marka dadka qaarkood waxay moodaan nebigu calayhi salaatu wasalaam guriga madow markuu soo galo laydhu uma baahnayn nuurkiisaa siraadayey oo gurigu noqonayay mid nuurayo iftiimayo aad mooddo laydhi inuu yaallo feenus yaallo ya riwaayaadka xadiiskan mid ka midaana ku soo aroortay masaabiixi ma jirin laydhan ma jirin guryaha yani mudlimay ahayd marka warka ku saabsan nabiga calayhi salaatu wasalaam baa guriga siraadayo gurigu laydhba uma baahnayn guriga madow hadduu soo galo inay sax ahayn xadiidkani daliil buu yahay ilaa haddii shakhsiga nebigu markaa nuurkiisu siraadaayo guriga umaba baahatayn inay taataabatoba markay indhaha kala qaadaba way arki lahayd in halkaa ku tukanayo uma baahatayn waayahay waxaa ku sugan ducadan isagoo sujuuddii ku jira inuu ku ducaystay allahuma inii acuudu biridaka min sakhatik wa bimucaafatika min cuquubatik waacuudu bika mink laa uxsii sana'an calayka anta kama anayta calaa nafsik anta kama anayta calaa nafsik waxaa ku sugan sifatu ridaa in ilaahay loo sugaayo sifada raallihaanshaha ilaahayna la magangelaayo acuudu bicizatik sida loo yidhi wa acuudu bicadamatika an ugtaala min taxtii sifaadka ilahay waa la magan galaa acuudu biridaaka raallihaanshahagaan magan galay min sakhatika cadhadaan ka magan galay ridaha waa sifa ficli ah waa sifa ficliya weeyaan bacdiba waxay u awileen biridaaka in looga jeedo bima yurdiika waxa ku raalli gelinaya laakiin sidaas maaha waa in sifadii ilaahay oo raalli ahaanshaha ah oo allah ka dhacaysa sifadaasa la magan gelay sifaadka ilaahayna makhluuqa maa acuudu biridaaka min sakhatik yacni raalli ahaanshahaagaan magan galay waxaan ka magan galay min sakhatika cadhadaadaan ka magan galay oo bimacnaa inaad ii cadhooto ayaan ka magan galay taasna waxay noqonaysaa waxaad igu cadhoonayso inaad iga badbaadisaan aan la iman wa bimucaafaatika cafintaadaan magan galay aad i cafinayso cafintaada iyo dhaafitaankaagaan magan galay min cuquubatika ciqaabtaadaan ka magan galay laba shay isku lidiya kasta waa la kulmiyey ridaha iyo sakadku isku lidi mucaafaadka iyo cuquubaduna waa isku lidi waa mufaacala min alcafwi waa mufaacalo cafwi laga keenay sida badanka culammadu u tilmaameen aduu mucaafaadku si kale waa u soo arooraayo dee kala badbaadinta cid la kala badbaadiyo oo cid walba cidda kale laga badbaadiyo oo dhibtooda laga baajiyo as'aluka alcafwa walcaafiyata walmucaafaata addaa'ima fi dunya walaakhira waa cafwi waa caafimaad bixin waa mucaafaadka waxaa laga tilmaamayaa dadkana in dhibtooda lagaa dabaalo adigana dhibtaada dadka laga dabaalo oo laydin kala badbaadiyo farqiga saddexa udhexeeya waa saasay yidhahdeen an yucaafiyaka inuu ilaahay markaysaga kaa badbaadiyo markaysa marka waxaan dadka dhibtooda dhibtaadana ilaahay dadka ka badbaadiyo marka ay saddexda la kulmeeyey saasaa bacdu ahlicilmi yidhahdeen waa lagu kulmiyey calaa kulli xaal wa bimucaafaatika waxaan magan galay cafintaada ayaan magan gala mufaacaladana waxaa loo jeedaa uun bimacnaa ficilun gees ka dhacaya hadda weeye marka cafi loo fasiro haddaan min alcaafiya la odhan caafiyaduna macna salaamay u dhacays badbaadintaada aad markaysaa markaa shar oo dhan aad cid ka badbaadiso iyo dhibaato oo dhan ayaan ka magan galay min cuquubatik laakiin badanku waxay sheegayaan min alcafwi in laga keenay wa acuudu bika mink ilah adaan ku magan galay minka adaanaan ka magan galay bimacnaa waxaan ka magan galay ciqaabaad ciqaabto iyo markaysaga waxaad yacni markaa dhibaato io hooyadii qadarto waxaasoo dhan baan ka magan galay yacni wax xaggaaga ka soo fulay qadaaga iyo qadarkaaga oo bimacnaa aan dhibsanayo ama dhib ah fi dunya walaakhira adaan kaa magan gala allah de isagaa lagu eertaa xaggiisana loo cararaa anlaa malja min allahi ila ilayh allah meel looga cararaa ma jiro xaggiisa in loo cararo mooyaane yani waxa weeye cid kale oo aan allah ahayn haddii laga cararaayo dee meel kalea loo cararaa soo ma laakiin allahoo qura ayaa isagoo yani waxa weeyaan haddana laga cararayo yani wax markaa uu ilaahay doonay ama qadaray haddana xaggiisa loo cararaya wadannuu an laa malja'a min allahi ila ilayh laa malja walaa manja minka laa uxsii sana'an calayka anta kama asnayta calaa nafsik koobi maayo ammaanta aan ku ammaanayo koobi maayo ma koobi karo ee waxaad ku sugantahay saaad isku ammaantay ammaan xeel dheer weeye halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk